بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين bab الqول في الجرح والتacdيل wuxuu baab u yahay alqowl in laga waramo laga hadlo fi ljarxi dhaawacidii iyo watacdiili cadli xukumidii wey ayb jarxigu waa in qofka la dhaawaco oo wax laga sheego liأjli diinna looga sheego iyadoo diinta la xifdinayo la ilaalinayo in qofka la jarxiyo oo la dhaawaco wax laga sheego oo la yihah tusaale ahaan waa faasiq la yiraahdo waa beenlo weeye waa in la yihah waa muqafal weeye waa in la yihah daciif weeye in la yihah siqa ma aha qofkii howlo noocaasa in lagu sheego weeye ujeeddaduna ma aha nin aada haysaan ama danin ka dhaxayso amaad wax isku aragteen maahane waa in la ilaaliyo sunnada iyo shareecada iyo diinta nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam in la ilaaliyo ayay culammadu saa u sameeyeen tacdiilkuna waa taa cagsigeedo waa leey in la yihahdo hebel waa nin cadaalada ah. markhaatigiisa la qabsanayo diintiisa lagu kalsoon yahay akhlaaqdiisa lagu kalsoon yahay ammaanadiisa lagu kalsoon yahay waa nin maaa ah, l raalli laga yahay nin raalli laga yahay weeye taas wey marka eh, hawshan jarxiga tacdiilka looga hadlayo jarxiga tacdiilka halkan looga hadlay taa wey ayadaa gebigeed waxay ku fadhidaa eh, ijtihaad iyo dadaal culimmada islaamku ay ku dhowrahayaan sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam inaan wax beenana lagu soo darin sunno jirtana sidoo kale aan la diidin oo meesha laga saarin ayaa baabkan loo dejiyo wuxuu yii marka imaamu shiraaji raxmat ullaahi caleyh wa jumlatuhu waxaa weeye markii lasoo ururiyo waxaa weeye ana raawi raawiga xadiis noo warinaya nebi maxamed alay sal sl ka warinahaya laa yakhlu kama marnaanayo ima an yakuuna inuu ahaado macluum cadaalati cadaaladiis mid la ogyahay macluum acadaala cadaaladiis nin la yaqaano lagu kalsoon yahay diintiisu ay meel lagu ogyahay taskiyeysan wanaagsan heer sara inuu yahay aw macluuma fisqi fisqigiisa in la yaqaano mid mujrimnimadiisa iyo fisqigiisa iyo taac kabixiisa iyo diinlaantiisa la yaqaano isaguna macluuma asagana xagga u tur waa labo aw majhuul اxaal mid xaaladiisa jaahil laga yahay xaaladiisa lama garanayo isaga waa la yaqaanayo inay hebelheenu yahdo waa la arkaya waa nin halkaa marayo masaajidda inuu ku tukanayo tusaalaan waa la arkaya inuu koofi wen iyo qamiis wen yahay waa la arkaya laakiin xaaladiisa cadaaladnimo iyo fisqi midna lama yaqaano ninkan holkaanu marahaya damdamlaynaya hadduu raba in alxamdulilah buu kuley masaajid ku hadlaya laakiin wax yaqaana cadaaladiisa oo taskiyeyey oo yir warbar soo fariisa horta halagu warsadee ma jiro marka majhuul xaal xaaladiisa meesha loo badan yahay meesha loo badan yahay waa halkaa iyadaa fain kaana hadduu yahay fain kaanat hadday tahay cadaalatuhu macluumatun kasaxaabati radia allahu canhum cadaaladiisu mid la yaqaano hadday tahay macluum ah ka saxaaba oo kale weeye aw afaadil taabiciin taabiciinta kuwoodii wan wanaagsanaa wey taabiciinta raggoodii wanaagsanaa taabiciinta rag waxaa jiraan wanaagsanayn baa ku jiray aan wanaagsanayn oo balaayo dhex galay baa ku jira lakin hadda waa leedaha afaadil taabiciin wey taabiciinta kuwooda fadliga iyo dheeraadka lahaa oo ahlu khayrka ahaa kal xasan weeye xasan eh, xasan albasri weeye xasan ibn abi xasan wa caaa caaa ibn abi rabax weye kutubta qaar nusaka qaar ba waxay ku tacliiqiyeen inuu yahay caaa eh, ibnu yasaar inuu yahay almadani manaha sax waa cataa ibnu eh, abirabax iyo halkan waxaa loo jeeda oo ragga xasan iyo lacag dhigaya naqaci meeshaa la geynayo sheikhulislaam ah oo maxaa ley aclamu naasi bilmanaasik alxaj ah oo maka ka fadwoonayey waa cataa ibnu abirabax wooye waxaana la sheegaa inuu yeman ku dhashay halkaana ka yimid isagoo nin yara asal ahaana nin madow uu ahaa oo afrikaana oo maxaa la yiraahda xabashi adug meelahaas ah inuu ahaa ayaa la sheegaa ayb wshacb weye shacbi asagoo imaamkii weye camr bn shaaxiil weye isaguna wnaci ibraahim الnakhaci abu cimraan ibrahim yaziid ibnu qays annakhaci alkuufi wey isaguna ragga a'imadah waaweyn oo kala wey taabiciinta afaadishooda waa badan yihin lakin mitaalon baa looga jeedaa wa ajilaa aaima aimada koodii waaweynaa wey ajilaa aaima aimada raggii waaweynaa ka maalik weye maalik ibnu anas ibnu maalik oo sufyaan maxaa leeyaha thawri wey sufyaan ibn saciid ibnu masruuq weye ayb sufyaan ibnu cuyeyna dee waa la mid wey waab waaba xaniifa nucmaan ibnu bashiir baa isaguna maxaa la yihaahdaa nucmaan baa la mida wey ayib nucmaan ibnu haabit alfaris ayaa la mida wey wa shaafici imaam shaafici waa ka mida wa axmed wa isxaaq isxaaq ibnu raahwi isxaaq ibnu raahwi de waa qariinu axmed wey qariinu axmed iyo isagu waa isku mid wey ayib iyo waman yejri ciddii dureersanaysa oo soconaysa majraahum weeye meesha ayagoo ay maraan maraysa aimada noocaasoo la yaqaano oo ummadda nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ay u hayso sidqi iyo run iyo kalsooni a u hayso ragga noocaasu cadaaladooda waa macluum wey la baarina mahayo lagana hadlima cid baaraysana ma jirto bal ayaga ku baarahayo rag wax baari lahaa <laughs> rag ayaga la baaro maaha wey nimanka ayaga kudhihi laha war adugu maxaa tahay diinta xaggee ka soo gashay rag kudhihi lahaa weeye ee ragga ayaga la baarbaare wax la weydiinaya maha ragga ayagaa wey wajaba ragga ayaga waa waajibtay qabuulu in la aqbalo qabuulu khabarihim khabarkooda iyo xadiista ay wariyaan iyo warka ay wariyaan waa la aqbalaya iyo markhaatigooda iyo hawshooda waa la aqbalaya aggaa loo tuuraya tahay hore socday ragga ayaga oo walam yejib ma waajibahaye weeye albaxu in la baaro oo la raaraadiyo la qodqodo can cadaalatihi ee cadaalati macluumin maxaa la yihaahdaa cadaalow qofka cadaaladiisu macluumka ay tahay damiirka hadda maxaa la yihaahdaa walam yejib baxu can cadaalatihim inuu yihahda aydu lakin saa muusan dhihin wuxuu walam yejib albaxu can cadaalatihi ee cadaalati macluum qofka cadaalad macluuma ay too la yaqaano min asaxaaba wataabicin walaa'ima qofka isaga cadaaladiisa la baari maayo waa mawsuuq weeye meel bay taalla wax loogu noqonayana malo wax la baarbaaraya ma jiro oo la dhihi maayo imaamu shaafic cadaaladiisa da waa naqaanee bal maanta hadda balaandhahna maanta dib aan u baarbaar noqon maayo taa cagsigeeda waxaa markhaatiga la soco markhaatiga haddii maanta qaadiga lagu geeyo waxaa lagaaga baahanya in lagu taskiyeeyo oo qaadigu uu ku baaro hadduu ku baaro oo ogaado nin wanaagsan inaad too meel saa ugu qoro kabacdina markhaatiga kugu qabto saa markhaatiga xukunka uu ku rido nin wanaagsanna ay caddaata maxkamadda agta inay ka tahay waa heer sare bil iyo laba bilood markii la joogayba haddana maxaa la markhaati lagaaga baahda waa timid ma la dhahaya wadaadkan hawa maasha allah heer sare wey ninkii waagi hore markhaatigiisa aan qabanay weeye markhaatigiisa la qabto miyaa lagu dhahaya ad malaynaysaa saasa inlata kalla waa alfa kalla mar labaad baa lagu baaraya mar labaad ba waxaa weeye su-aalihii jawaab lagu weydiinaya mar labaad ba xaaladaadoo dhan bishii aad naga maqnayd le bishi hora markhaatiga qabana soo maahay bisha aad naga maqnayd waxaad qarintay waxaad dabagediday baa dib loo baaraya kabacdi markaa xuquuq labaad in lagaa gaaraya waxaa laga yaaba markaa labaad bil kabacdi markhaatigaaga in la tuuro shahaadada iyo xuquuqda iyo maxkamaduhu sheekh maxkamaduhu qaadigu maxaa le four pointy five mid lagu magacaabo ma ah meeshan xuquuq iyo dhiig iyo hanti iyo dhul iyo belaa laysku haystaa marka waxaa la rabaa nin hawshaa ka bixi kara oo ilaahay og yahay ummadda muslimiintuna ay og tahay oo dadaal iyo diin iyo akhlaaq lagu ogya aqoon iyo cadaalad maxaa la yihaahdaa ninkaasa laa in meeshaa la geeyo laakiin nin maxaa la iskaalowsaara meesha waxba kama shaqaynayo marka raggan ayaga la baari maayo wax loogu noqonayo oo la ohanaya cadaalad horay waa ugu ogey wax ma iska bedeleen maya ayaga raggan horay u soconaya hawshooda la og yahay wey wuxuu ku yidhi sheekhu wadahaba wadahabad way ku tagtay almuctazilatu maxaa la yidhaahdaa ahlulbidac min almuctazila baa ku qoran ahlulbidac oo ku bayaansan waa kuwa ahlulbidacu min almuctasil waa ku qoran ayb marka waawda in la gooyo waa dhici kartaa in la israaciyana waa dhici kartaa lakin markii la fiiriyo kuwa waawda gooye sharax markii la fiiriyo mubtadacada iyo muctasilada waa isku mid ayagaa la wadaa lakin halkan wuu kala gooye ay haddii la kala gooyona waa kala goysmaysaayo wadahabat almuctasilatu nimanka muctasilada way ku tageen oo ahlulbidaca iyo walmubtadacatu mubtadaco kale waxay ku tageen inkaar qabo dadka diinta bilowda waxaan mubtadaca waa kee waa qofka diinta ku soo daray waxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uusan ogeyn weeye asagoo ilaahay ku caabudayo ugu dhowaanayo waa diinlo janna lagu gelayaale qofka asaga waxba kula hadlayo waxay ku tageen dadka noocaaso ilaa ana fi saxaabati saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fusaaqan fusaaq inay ku jiraan ilaa fi saxaabati saxabada waxaa ku jira fusaaqan baa ku jirayne dad fusaaqo saxaabada la fiirinaayo oo markhaatigooda aan la qabanayn oo la jeegaraynaayo dadkaasa ku jiray oo waa kuwe wahum ladiina kuwaya yihaahdeen war baaildiin la-aane wahum ladiina kuwayeyne qaatalu la dagaalamay caliyan cali kuwii la dagaalamay cali bin abi aalib kuwii la dagaalamay oo ku riday weeye karam allah wajha wejigiisa allaha karaameeye wejigiisa alla kareen waan soo marnay inay ka fiican tahay radia allahu canhu liannahu radi allahu canhu baa qur-aanka ku soo aroortay ayadaas heer sara ahlusunnana ay ugu lehin lakin warkan kale dad baa maxali gadaal ka keenay dadkaas ma cali la dagaalamo min ahli ciraaq ahaa wey ciraaq ka soo jeeday ah, dadki ciraaq ka soo ciraaq macnaha ka yimid wey saxaabadii ciraaq ka yimid waa ahli shaam iyo saxaabadii shaam ka timid ah, dadkaasa waxay dhaheen dadki cali la dagaalamay oo ciraaq kula dagaalamay oo shaam kula dagaalamay dadka noocaas waxay dhaheen agtanada oo saxaabada waa fusaaq wey ah, dadka waa fusaaq way dhaheen wuxuu guri sheekhu xataa intii oo ijtaragu kuwaan ay ku dhiiradeen muctasiladii ahlulbidca xataa intii oo ijtaragu ay ku dhiiradeen muctasilada ahlulbidcu walam yakhaafullaha caza wajal allana aysan ka baqin ayay warkaa ku hadleen nimanka muctasilada iyo ahlulbidaca inkaarta qaba saxaabadii nebi maxamed bay dheheen waa fusaaq wayna ku dhiiradeen alle subxaana wa kamay cabsan wey wa alaquu way idlaaqeen waa sii daayeen weye haada alqowl qowlkaa oo ah saxaabada fusaaq baa ku jirtay sii daayeen oo ku dhufteen weeye calaa alxa alxa ibni cubaydillaah ayay ku dhufteen ibn ataymi axad axsharati mubashiriin waxaa la yihahda wasitat min ashura ayay ninkaas waxay dhaheen waa faasiq bay dhaheen wa zubayr ibnu cawaam zubayr ibnu cawaam asaguna waad garanaysaan asadi asaguna waa casharata ibnu khuwaylid alasadi waad garanaysaan nabiga alay sl idii safiya ibnu cabdilmualib bint cabdilmualib baa dhashay wey waa xad casharati mubashiriin waa badriyiin ragga noocaasa ayay waxay dhaheen waa fusaaq bay dhaheen wey ayb caaisha radi allahu canha sawji maxaa la yihaha nebi calayh salaatu wasalaam ummulmuminiin ayaa waxay dhaheen waa faasiqan wax laga dhegaysanayana ma jirto wey whada buu kuyihi sheeku qowlu cadiimu waa qowl weyn weeye oo qatar iyo buhtaan iyo hafaryo weeye been abuuradu fi self dadkii hor maroo saxaaba ahlukhayrka nebi maxamed dina ugu bishaareeyey iyo xaaskiisii oo iyaduna maxaa la yidhaahdaa sawjadiisa filjanna ah ee dadkaasay waxay dhaheen waa fusaaq waa diin laawayaalo nahjulbalaaqi ninkii iskala wuxuu shaydaanka ahaa wuxuu yidhi kuwii saxaabadaha dagaalkaa lagu dilay ayagoo ahlunaar buy kuwa go-aan baan ka gaaraynaa buy nin muctazile gaar qaba saxaabad dagaalka lagu dahay ahlunaar horta aya kuwaa naga dhawiy horan tuurayna ka waran ba caaisha iyo alxa iyo zubayr iyo kuwaan ka waran kuwan waxay ayagu markay dagaal ka soo noqdeen yay toobad keeneen wey marka maadaama ay toobad keeneen yaanu annagu markhaatigooda aqbalaynaa waa deynaynaa kuwaan wey laakiin fisq weyn iyo kabiir hawl kataray ku dhaceen tahay hawshaas warkaasuu caysa manhaj balaaqa ayuu la yimid wey marka waa shayaatiin ahlulbidca ayaga maxaa la yidhaahdaa maxalul baxhi ah magaala mise waa muslimiin kuwa saxaabada saa dhahaya ayagaan ka niqaashayna oo doodu ka taagan u shaahcabaynaa horta ma muslimiin baa mise waa gaalo markaasee awliye ilaahay iyo ahlu khayr iyo dad jannada iyagoo adduunka jooga laiyo fulaan filjanna fulaan filjanna nebi maxamed been mu sheegaya nebi maxamed dadku yidhi fulaan filjanna fulaan filjanna la yidhi bay waxay rabaan <laughs> oo qur-aanka ilaahay ku sheegay bay waxay rabaan waxay ku leeyihiin waa ahlu naari oo fusaqa bay ku leeyihiin kuwaas marka warkooda xagga u tuur shayaaiin wey wa hada qowlun cadiim fii salafin qowl weyn weeye oo qatara wey wuxuu ku yiri sheekhu waa radinayaa jazaa llahu khayr sida lagu yaqaano wuu radinayaa kuwa ayaga u daahimayo wuxuu daliilu calaa fasaadi qowlihim qowlkoodu inuu faasidi oo baail iyo diin la-aanya waxaa kutusaaya ana cadaalatahum cadaalat asaxaaba qad habatat waa sugnaatay nebigay ka sugnaatay calayh salaatu wasalaam saxaabada dhexdooday ka sugnaatay axaadiitay ku sugnaatay qur-aankay ku sugnaatay hawr sugnaatoo meel ool ah weeye hawshaa la garanahayo nabig ala wuxuu yihi dacu saxaabati saxaabada ii daayo dacu asxaabi asxaabteeda ii daayo haddaan soo marayna hamayna dhowi mid idinkan ka mid ah hadduu buurta uxudoo dahaba bixiyo waxaa weeye ma gaari kara saxaabadayda oo gacanta xoogaa yaro saa masagaa u daray marka ragga ayaga ah waxaa meel adag bay ka soo baxeen weye kun iyo shan boqol oo nebiga maxaa la yihahda baycat ridwaan la socotay baa leeyahy laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim welig ah, quluubtooda hoos baa la ogaaday maaha daahirkan koray inay orordahayaan maaha maxaa laga warramayaa facalima ma fii quluubihim wey min aliimaan wاtaqwa wاtawxiid wamaxabat illahi caza wajal wamaxabati rasuuli wamaxabat islam wamaxabati daari alaakhira ayaa ilahi subxana watacala ku ogaaday marka maxaad sheegaysaa maxaad la imaanaysaan beder bay xaadireen markaasaa lay waa la ii dambi dhaafay hore u socdo hawlo intaasoo socotay baa socotay markaasi waxay ku leeyihiin eh, warkaas war jira maaho warka nimanka waa nin war baaila wey ana cadaalatahum habatat wey Ah, waa sugnaatay wey warkaas qur-aankan waa ku badantaha wanasaahatihim baa sugnaatay weye inay nadiif yihiin wanasaahatihim nadaafatihum baa sugnaatay weeye maxaa wanasaahatuhum nadiifnimadooda iyo diintoodana qad curifat waa la garta wey inay niman nadiifa yihiin oo maxaa la yidhaahdaa wasak iyo xumaan iyo diin la-aan iyo nifaaq maxaa la yidhahda daahirka ah hawsha waa la yaqaanaa wey falaa yajuusu marka ma banaana mana haboono mana soconaysa weeye an tazuula inay suusho camaa shayga carafnaahu aan ku garanay inuu suulo oo la yidhaahdo hawl ka dhacday oo ijtihaad uu ku sameeyey iyo dadaal hee inaan la yidhahdo wixii o dhan waa suuleen waa diinlaawayaal waa fusaaq naar baa la genaya in la yidhahdo laa yajuusu bimacnaa saxaabadu waxaa weye macsuumiin ma aha qof macsuuma oo sidii nebigii oo kale oo waxba ka dhacayn saxaabadu maaha waa saxaabadu waa ah, macsuumiin maaha laakiin maxay yihiin waa dad ahlu khayra oo dembi hadday galaan xataa kaad toobad keenaya haddaysan xataa toobad keenin waxaa weeye waxaa hormaray baa lagu leeyaha alxasanaat almaaxiya xasanaad waaweyn oo dunuubtay dib ka yimaadeen iyada marka laysgarab dhiga hee aysan u daahin xasanaadka hormaray hijradii iyo jihaadkii hiiladii nebi axmed loo hiiliyey hawlihii la maray hee hawshaasaa waxay tirtiraysaa wixii gadaal ay kala yimaadaan oo xataa kabiira ama dunuuba haddee la gaalnimo ma gaarsiisane ayaa tirtirayso maxaa la yihahdaa barxay kala tuurayso marka waaad meesha ku haysaa waaad meesha ku haysaa ma jiraan ah, shekhslam ibn taymiya howlahaa saxaabada iyo haddaad rabtaan si fiicnad ogaataan manhaaj sunna nabawiya kitaabka isaga ha lagu ilnaqo hala fiiriyo ah, lanno saxaabadu waxaa weeye adunuub dunuub hadday qofka saxaabiga ka dhacdo waxaa imaanaysa weeye jibaal iyo buuro waaweyn iyo togog waxaa imaanaya xasanaada oo tawxiida oo imaan oo khayr baa imaanaya waxaasa marka lagu dhufanayo markaas maxal iya kala tuuraysaa marka saxabadu dad loo dhowaan karo ma awe radi allahu canhu marka falaa yajuus ma banaana an tazuula inay suusho weeye camaa shayga carafnaahu aan ku garanay oo cadaalad iyo nasaaho iyo nadiifnimo iyo diin iyo taqwo aan ku garanay ilaa bidaliilin qaaطican daliil goynayo ah oon tawiil maale aqbalin ood leedahay ninkaanu gaalnibu ku dhacay irtada aad leedahay haddaad ninkaa keento waa gaaloobay ay keento sugnaato haba kaa yeelaynaa laakiin wax kale hawsha ay ku suulayso ma jirto wey iska aamus wey waliannahum daliil kale waliannahum saxaabadu radi allahu canhum lam yadhar kama muuqan minhum xaggooda macsiyatun macsiyay kabiiraya dunuub kama muuqan tacamaduuha in la shido wey tacamaduuha ay u camdeen u qasteen oy doona kas u dooneen shay og yihiin inuu dembi yahay ismi yahay kabiiro yahay macsiyo yahay iyagoo saawg inay sameeyaan maya ma dhicisa wey xaashaaw laakiin maxaa ka dhacay shay iyagu ay ku ijtihaadeen waa culme eh, shay ku ijtihaadeen oo ku dadaaleen oo fiiriyeen kabacdina go-aan ay ka qaateen shaygan inuu u bannaan yahay rag ku dhaqaaqa waa jiraaw minhaa waxaa ka mida xuruubta iyo dagaalka dhexdhacayo hawlaha ijtihaadka waxaa ka mida hee oo intay fiiriyeen ka baaraan degen hadda waa ninkay u caddaatay ogow ragaysan u caddaanoo ka fariistayna waa jiraan oo yidhi hawshan anaga nooma cadda maadamaysan noo caddaana aadi mayno maxay kutusaya taasu ninkii u caddaatana inuu ku dhaqaaqay oo ijtihaaday ninkii intay ijtihaaday u caddaan weydana uu ka faraysa waxay kutusaysaa diintooda iyo ammaanadooda iyo taqwadooda kutusaysaa ma aha hawsh maxaa hawl igu soo orada ma aha hawl ayib marka eh, kitaabka maxaa isaguna maxaa alcawaasim min alqawaasim isaguna waa fiican yahay ibnu carabi alcawaasim min alqawaasim macnaha waxyaalaha kaa ilaalinaya dhabarjebintooda inaad dhabarka ka jabto diintaadu ay dhaawacanto inkaara kugu dhacdo waxaa ka mida ah saxaabada nebi maxamed inaad faarfaarto ood baarbaarto ood maxaad cadi wax ka sheegto waxaali marka kaa ilaalin lahaa waxyaalaha noocaasa ah, kutub goori oo laga daraaseeyey oo laga fiiriya baa jiro ayb kutubta guud ahaan saxaabada laga qoray oo min axsana hadda uu noo yaala isaaba fi tamyiisi saxaaba xaafid ibn xajar iyo maxaa la yihaahdaa mucjam saxaaba ibnu qaanic xaafid ninka la yihaahdo macrifatu saxaaba eh, eh, axmed ibn xamar kutubtaas saxaabada laga qoray xalay u sulqaaba kutubtan saxaabada laga qoro ciid carakawaaga boqolaalka akri kutubtaas iimaan iyo tawxiid iyo islaamnimo ayaa ku jiro saxabadaad ku baranaysaa daa'ib iyo wax saxaabadu ay kaa mudan yihin waliannahu lam yadhar kama lam yadhar kama muuqanayo saxaabado kama daahirin minhum xaggooda macsiyatun dunuub iyo kabiiro way tacamaduuha ay u qasteen ay dooneen wey laakiin hawl ijtihaad uga dhacay waa jira hawl ijtihaadka uga dhacayna maxaasin iyo maxaa la yihahda jibaalah ayaa lagu dhufanahaya meesha lagu kala tego wey wainamaa daarad waa wareegto waa dhacday wey wainamaa daarad ay waqacad waa wareegtay weeye baynahum bayna saxaaba weeye waxaa socday xuruubun dagaalaa dhacay wey dagaalaa dhacay saxaabada dhexdooda kaanuu ay ahayeen fiiha dhexdeeda muta'awiliina niman ta'wiilsada weeye niman mujtahidiina oo muta'awiliina weeye dayib ayaa dhaweyd waxaan arkaa maar dhow dhowr sano laga joogo qolya waxaan arkay casraaniyiinta wadaadada casraaniyiinta isku sheega waxaa weeye oo masar iyo suudaan iyo sacuudiga iyo meelo badan dee dhooban ciraaq iyo kuwayt iyo dhooban waxay yidhaahdeen Eh, haddii la yidhahdeen saxaabada mutaawilin bay dagaalkii way ku ijtihaadeenoo mujtahidiin bay ahayn waxay dhaheen waxaa ka dhalanaysa kuwa hadda dagaalamaya in la dheh way ijtihaadayeen sidaa daraaddeed waxay dhaheen dagaalka saxaabada aan ka soo bilowno aan dhahno ahlunaar iyo fusaaq bay ahaayeen aan kala tuurno sidaa daraaddeed dagaal lagu ijtihaado macnaha ma jirta aan dhahno ambaa ku xirno <laughs> meesha washa lagu soo bilaa ma garateen may fahamteen horta waxay dhaheen nin maanta dagaalamayo oo wadaadoo duub weyn iyo mujtahidiin baa naha dhe taalibaan iyo sidaysan udhihin wadaado kaloo dhihin waa ijtihaadaynahe aan dhahano saxaabadii aan ka soo bilowno oon dhahano dagaal lagu ijtihaadaya ma jiro dagaalkii la galo xabadda la rido waa gaalnimo iyo fisqi iyo diin la-aan labana aqbal aan dhahno warkaas ma fahanteen jamaaca <laughs> kutub baa laga qorqora waxba laga qorqoraya meelaha macali lagu wada wadaawo waxaa lagu wada wadaawo nasal allah salaam tayib markaasa weliba qaarkood jaamacaday wax ka dhigaan oo waxaa lagu leeyahay baaxisiin iyo maxaa leeyahay niman khatara iyo waa lagu leeyahay wuxuu yihi lacali inaan kelimad ka jeediy waa igu ficlaan lahayd wuxuu yihi ninki la ohan jiray maxamuud maxamed shaakir raxmat ullahi calayh wuxuu yihi ina mucdama ina mucdama jaamacaatina jaamacaadka maanta adduunka aan ku hayna bu yihi tumaarisu dajala walwahma biismi baxi اlcilmi wuxuu yihi jaamacaadka caalam islaami ku yaalo oo jaamac islaamiya lagu leeyahay oon wadno wuxuu yihi tumaarisu mucdamkooda tumaarisu waxay wadaa oo ku dhaqmaysaa biyo addajala been iyo dajaalnimo iyo walwahm ismoodsiis bu iyo ku tirkuteen oo ah biismi la socaada maxay ku socdaan biismi baxi اlcilmi baxi اlcilmi baa inta la siiyo jaamic ibni weyn ka soo baxay saxabada lagu tacaninaya la soco hawshaasaa jaamacaadka laga soo saari markaasa saxaabada iyo ahlu khayrka iyo maxaa la yihah culimmada ilaahay iyo diinti baa lagu tacanaya markaasa la maasha allah waa laga niqaasho baaxis baa dictoora lagu diyaariy markaasaasaa lagu suusdiinaya waana dajal iyo maxaa la yih huraa iyo diin la-aan wey wa cindii buu yidhi macluumaad bimuksiyatin wa muxsina min khamsati اajyaal shan jiil oo lasoo dhaafay oo jaamacaadka ka baxay oo shahaadada doctor iyo magister iyo brofesor iyo maxaa la kursi ustaad haystaa waxaan hayaabiyo macluumaad maxaa la muksiya wa muxsina baan hayaabu waxaasaa jaamacaad ka baxasha jaamacaadka iyo howlahan sheekh yaan lagugu gaban sheekh intabi sheekh howlaha intabi sheekh almuhim aan ka socdee maxaa la yihaahdaa wax kasta lagama hadli nimanka ayaga waay saxaabada waa inamaa daarat weeye baynahum waxaa wareegtay xuruubun baa wareegtay kaanuu fiiha muta'awiliin ay ta'wiilsadeen oo adilo iyo maxaa lay ijtihaad wax taqnaa qof mujtahida oo hawsha xaq u leh yay ku ijtihaadeen oo fiiriyeen wey walihaada kuwii marka ijtihaad kaa galay oo dagaalka ku ijtihaaday waa dagaalamin wey kuwiis ugu cadaan ka waran oo saxaaba ijtihaaday walihaada sidaa daraaddeed ba imtanaca ka reebtoomay oo ka istaago weye khalqun kaiirun kuwo badan oo min asaxaaba ka istaagay oo min khiyaari asaxaaba wataabiciin radi allahu canhum waxay ka istaageen can mucaawanati inay u kaalmeeyaan w nusqa qaar can mucaawiyati qaar ba ka halkaa qor waana khata can mucaawanati waa kaalmayn weeye maxaa la can mucaawanati calihi cali inay u kaalmeeyaan oo u hiliyaan karama allah wajahow bay inay u hiliyaan bay ka istaageen cali maadaama amiirulmuminiin uu ahaa amar buu bixiyey wuxuu yidhi dagaal baan gelhayaa mucaawiye iyo raggiisaan foodi gelinahaya waa lagu kala baxaya saxaaba iyo taabiciin rag meji wixii soo gala dagaal rag baa dagaalkii intay fiiriyeen oo hawshii maxali ka ijaadeen ku baaraan degan ba waxay dhahan cali ow annaga hawshaa nooma caddaan adiga hadday kuu caddaatay annaka cala alxaq haddaad tahay falaka alxaq annagoo ku ceebayn mayna kuna cambaarayn may horow soco anta mugsay ama annaga soo ma aha nooma caddaan qof walbana waxaa ilaahay ku adoonsado ilahay yomaqyaa loo hortegaya wix uu cadaaday wey satugtabu shahaadatum wayusaluun annagu waxaanaan ogey ku dhaqaaqmayno marka raalli naga howlaaba cali laakiin muxuu say mataqaanaa rag badanoo sidaa ku sameeyey wuxuu yihi meeshaa fadhin maysaan haddaad dagaalka inaad gashaan diideen waxaad gelaysaan furinta gaalada laysku hayo ka kaca marka fadhigooda siyaasa sharciya sheekh u fiirso wuxuu yidhi soo miidaan diidi karin ma caddaan soo maa midka inay cad baad gelaysaan furinta qaswiin iiraan baad ka maxali dagaalka gelaysaan wey halka xabadda ka dhiga socda markaas maa baraashadooda biyaysteen haddii kale fadhi kudirir iyo meelahan hawr seetay dagaal maxaa ka soo yeeray maya lagu kala baxay sheekh s lagu kala baxa dagaalkan soo inma caddan soomaa midka inay cadgala ayay waa galla yidhahan samcan wataacan waray socdeen radi allahu canhu hada waa saxaaba sheekh adaa imaan waa tago sheekh walihaada imtanaca khalqun kasiir min khiyaar saxaaba saxaabada khiyaartoodii ahaawey iyo wataabiciin radi allahu canhum bay waxay diideen can mucaawanati inay u kaalmeeyaan oo u hiliyaan oo garab istaagaan ali eh, radia eh, alahu canhu wastacfuu wayna ka cafisdalbeen wey wastacfuu way ka cafisdalbeen weye cali bay ka cafisdalbeen can ilqitaali dagaal bay ka cafisdalbeen macahu la jirkiisa asaga ay dagaalka la galaanoo garab istaagoon xabadda dhinaciisa ka ridaan ayay cafis ka dalbeen waxay dhn walaaw raalli naga ahow heshaan nooma caddaanin maxaa la yidhaahdaa boolasaane wiasori bay dhn hawsha ayadaas naga daawaydeen ah, ma geli karan hawshaase xaalay naga daawaydeen wey hawshaa naga daawaydeen ayb wastacfu cafis bay ka dayan cala alqitaali macahu inay dilkii asaga la jirkiisa inay garab istaagaan u hiiliyaan ayay maxaa la yihahdaa hawsha cafis ka dalbeen wey maxay sabab saa u yeeleen limaa shaygii weeye dakhala ilmaadu hadde waa tacliiliye wey liajli wey ay liajli maa dakhala wixii galay wey calayhi dushooda min ashubhati oo ismoodsiisa fii daalika fi lxarbi dagaalkaa wixii shubha iyo hawl ka gashay markay fireen oo caddaan weyday ayay dhen walaaw raalli naga ahowtaa ma gelayne maxaa la hawl kalana amar wuxuu yidhi waxaad aadaysan qasmin halkaasaa dagaal ka gelaysaan wey tiina waa yeeleen wey radi allahu canhu ragga noocaasa waxaa ka mida eh, sacad baa ka mida sacad bin abuwaqaas baa ka mida weeye nebiga abtigiis nebiga abtigiis haadaa khaalib iyo kan waa abtiga yuuyi falyurini imruun khaalahu odi marka abtiyaalkan keenayo hooyadii ina weyday ninka abtigayn waa kane abtiyaal haddaad haysaan keenayo markhaatiga anigu laakiin maxaan leeyahay ma abtihee casharad mubashiriin ah geesi geesi dhalay ah meeshuu istaaga la og yahay carabu ay u ogolaatay raganimo iyo xaniyow haadaa khaali falyurimuu haalow ha keenow waxaa ka mida maaa la waa asaab maa rag badan waaa kamid wadaadku hadda nuska qaar waxaa ku qoran ibnu cumar baa ku qoran cabdullahi ibn mascuud baa ku qoran nuska rag saxaaba kalea ku qoran ragga saxaabada ayaa ku qoran waa asxaab ibn mascuud asxaab ibn mascuud waa ragga ardada ah oo taabiciina oo maxaa la ciiddaa ka badan culamaa rag culamaa oo taabiciina oo aad u tiro badan ayay ahay ragga ayaa marka uh, shaarix waa ujeeda hoos waxaa ka mid a ah abdiraxman ibn aswad ibn yaziid baa ka mida ah. waxaa ka mida ah, yuu kaloo sheegay calqama ayaa ka mida macnaha rag badan oo noocaasa ayaa ka mida wey imaarat ibn cumayr ayaa kamida samaat ibn xuqa ayaa ka mida rag badan oo noocaas oo aad u tiro badan oo saxaaba maxaa taabiciin oo aima oo macruuf oo la yaqaano madarasat ibn mascuud oo wada mujtahidiinaha raggaasaa ka mid ah ayagana umaysan caddaan raggaas ayagana umaysan caddaan an aab maa ibn mascuud iyo aab ibn cabaas ayaa jirta labadaasaa jirta asxaabu ibn cabaas waa makiyiin daaif iyo maka iyo xijaaz bay fadhiyaan rag ibn cabaas cilmiga ka qaatay raggii maaa l asxaabu ibn mascuudna waa ciraaqiyiin saasay kala duwan yihiin saasay kala duwan warar culama kudda mujtahidiin labada dhinac iyo wagayrihim kuwaas kayrkooda hayrihimna marka yaa loo celinaya hayrihim eh, asxaabi ibnu mascuud miyaa loo celin mise dhammaan dadkii lasoo sheegay saxaabadii hawsha aysan u cadaanin oo ka mid yahay maxaa leeyahay sacd bn waqaas eh, cabdullaahi bni cumar iyo miyaa ka mida wey iyo maaa l ragga taabiciinta intaba kuwaasoo dhan hawshumay caddaan taa in loo celiyo ayaa fiican wey oon loo celin waa asxaab ibn mascuud waa kayrim aan la dhahine maxaa la yidhaahdaa kurtigood loo wada celiyo wixii walihaada sidaa daraaddeed walihaada sidaa daraaddeed oo inaysan hawsha u cadaanin ragga ayaga aw ragga ayaga inaysan hawsha u cadaanin oo aysan u ogaanin liajli ana saxaabad kullum cuduulu cafan cafan waxaa weye liajli ana saxaabad kullum cuduul inay tahay wey walihaada sidaa daraaddeed saxaabada kullum cuduul ay yihiin aanaan la baaraynin cadaaladooda ayuu kaana haway caliyu radi allahu canhu wuxuu ahaa ya'muru kii amraa fii qubuuli in la aqbalo shahaadatihim shahaadada in la aqbalo ah, kuwii la dagaalamay iyo kuwii dagaalka ka diiday iyo kuwii asaga la socday kurtigood shahaada waa la aqbalayaabuu wax dhibna ma jiri kii cabadda ku riday iyo kii yidhi aniga ima caddaan iyo kii asaga la socday dhammaan wuxuu yidhi waa maxaa la yidhaha waa cuduul iyo waa la aqbalayaabuu Ah, musane waa fusaaq labana aqbala ninka xabadda ugu ridaye hala kala tuura ma dhihin walihaada sidaa daraaddeed inay ah, cuduul yihiin cadaaladu sugan tahay ayuu kaana caleyhi radi allahu canhu ya-danu ogolaan jiro o idmi jiray fii qabuuli in la aqbalo shahaadatu shahaadada in la aqbalo kuwi isaga la dagaalamaya kuwi maxali dagaal ka fadhiistay iyo wasalaati in lala tukado macahumna jirkooda in la tukado oo salaada lagu xirto imaam laga dhigtay walaalihii ehel ay yihiin maxaa la yidhaha hawshaasu maxaa la ogolaaw oo falaa yajuusu ma banaana an yuqdaxa in la qadxiyo falaa yjuus ma banaana an yadaxa inuu dhaawacadhe daalika hawsha falaa yajuus ma banaana an yaqdaxa inuu dhaawaco daalika oo xarbiga iyo dagaalka ahaa fii cadaalatihim ayaga cadaaladooda inuu dhaawaco ma banaano hawlii dagaalka ijtihaadka tawiil ku dhex maray saxaabada inuu cadaaladu dhaawaco mayow hawshaa lagaa yeeli maayo nuskha qaar kitaabka waxaa ku qoran hawshan oo la kala hormariyo oo hadalka laga bilaabo markii waa hayrihim la yiraahdo waxaa ku xigta falaa yajuusu an yaqdaxa daalika fii cadaalatihim wلhaada kaana caliyu radi alahu canhu yadinu fii qubuuli shahaadatihim wsalaati macahum intaa oo la kala hormariyo baa kutubta naskeeda qaar ku qoran wey shiraazi leeyahay almuhim halkaa marka waxaad ka ogaatay cali oy la dagaalameen kuwii la dagaalameen baa wuxuu leeyaha walaale iscaaye caanana wada dhame ma maqasho weligaa war walaale iscaaye caanana wada dhame wax dhiba ma jirta nimankaa waa isku qaldannaye waxaa weeye wax maxaa cadaaladooduna anigu sida cadaaladeeda u sugantahay tooduna u sugan tahay walaalahana wax dhiba ma jiro wey marka xaggee muctasile iyo maxaa la yidhaha khawaarij iyo shayaatiin iyo ahlubidac iyo shiico waxaa weeye xaggee ka soo gelayaan wey meel ay ka soo galaan ba garoonka meel ay ka soo galaan ba shee kuma le waa haddii dhinac kal loo dhigo masaajka meelay ka soo galaan ma jirto wy haggay ka soo gelayaan wa shiicayi maxaal muctazilo iyo alkhawaariji alubaatil nimankaa saxaabada ku xukumahayo oo fusaaq way dhahaya warkoodu ma yeelay saxaabada ayagii baa isla ogolow inay caduul yihiin ayagaa isla ogol fasl saxaaba warkoodu waa meel ool weeye ninkii hawshaa galana haddee asaga diin la-aan baad ku xukumaysaa fasl maxaa hadda dhinacaan soomaali galbeed carana hadda soomaali galbeed oo somaali diganta etoobiya dhinacaas maxaa la yaha jabuuti meelo badanoo hadda soomaalida qaybaheedan kale ah waxaa weeye niman noocaasa ah oo shiica oo siyaasiyiin oo isqarinaayo oo ganacsato ah oo hee howlahaas baa jira waad garanaysaan majlis laclaa waad garanaysaan in ilay markuu joogay raggu ka dhigay waxay ahaayeen rag saxaabada dhacninahaya mille sanaawi baana watay adisa waa laga soo bilaay kabacdi waa lasoo gudbiyey xagga lasoo waxeeyey waa soo gaartay waqooyiga ilaa jabuuti hadda xogta aan hayo aad bay maxaa la yihahda u intishaaraysay laakiin hadda xoogaa madaxay laabeen alxamdu lilah hadda laakiin madaxay xoogaa laabeen koonfurta waatay soo gaareen waad la garanaysaa shariif markuu madaxweynaha ahaa waa tii la saxiixay hay-ati maxaa le iqaasat alkhumeyni iiraan waa tuu saxiixay mxua ninkii wasiirka u ahaa maaaahada axmed bile oo maaa ugaas axmed bile oo itixaadka ka mid ahaa waatay saxiixeen waatay dhowr boqol oo dhallinyaraan oo isu guurina waatay wadwadeen xoogaa marka hawshu u cadaaday qardho iyo hadda maxaa la yihahda burca iyo meelo iyo boosaaso hal meelaas hadda ka hingraagayaan hawsha hawl katara wey nairobi hadda waaa waxaa la yihahdaa oo awalba ay ka jirtay mombaaso iyo koostiga ay u badnayd dhulka xeebaha hadda nairobi awal soomaaliya muslimiinta ay ku fiicnayd hadda waxaa wey way saldhigteen wey niman soomaaliya doodahay waad argteen bay la tahay hawshu saad moodaysaan ma aha nairobi waxa yaala walaysa bibaciid min baled xaawo la soca ah, la soco hawsha la soco hawsha waa taaganta is ilaaliya fa amaa abubakr abubakrata soo ma aha nufac ibnu xaaris saxaabigaas soo ma aha iyo maa waa nin saxaabiyade maaa la nabig ala sanadka sidee dabayaaqadii markuu eh, maka furtay oo daa'if u weeraray nimankii reer bani maa l xaniifo maxaa la markuu ixsaariyo go'doomiyey y maxay galeen meel goda oo maaa xisaab magi derbiyey galeen raggii ka soo booday oo ka soo fakaday ayuu ka mid aha meel garaangarbu intuu waxaystay derbi kaga soo booda markaas abubakar ayaa loo bixiyey nufec ibnu xaari rag labaatamiya oo dhallinyaro ah oo qaarkood addoommo ahaya qaarna aysan addoommo ahayn oo soo booday ayuu ka mid ahaw marka dee saxaabi wuxuu noqday rageeda ayuu noqday maalinta jihaadku galay ayuu maxaa la yihahda nebi maxamed uu garab istaaga wey kabacdi rag wuxuu dhalay wasara ah oo madaxa oo culamo afghanistan wiilkiisaa furay afghanistan wiilkiisa abdiraxmaan baa kala tuuray ah, dagaal culus inta ku qaaday maxaa la birta ka aslay wey ayib marka ninka saxaabiga oo adag buu ahaa radi allahu canhu faama abubakr nufeec ibn xaaris soomaa waman julida ciddii la jaldiyey macahu la jirkiisa fi lqadfi qadfida ay qadfiyeen ay qadfeen oo yay qadfeen maxay qadfeen muqiirata ibnu shucba ninka maxaa la muqiirata ibnu shucba dee asaguna min duhaad alcarab lagu tiriyo caqli iyo maskax lagu tiriyo ayuu ahaa wey ayib isagoo dad soo laayey intuu niman la saaxiibay jaahiliyadii oo maxaa la ganacsi iyo hanti wata ayuu la saaxiiba markaasuu maxaa la yihahda isku qoysadaysan ahayn markaas markay meel ku furteen bay khamre ka dhergeen markay khamre ka dhergeen mituu fiiriyey oo seef qaatay uu madax ka jara awrtii iyo hantidii iyo dahabkii waxo dhan waa isku kaxaystay ka kaxaystay de waa markaas de mushrikiin baa la wadaya la soco kabacdi dee markii ninkii rag uu laayey oo la waxeeyey wuu cararay nebi maxamed iyo saxaaba usoo galay markii dambe nebi maxamed markaasu wuxuu yidhi islaamka waa aqbalaynaa laakiin biliiliqada he ma aqbalayna anagu bilqadii waxaad soo bilqaysatay anagu ma aqbalayna lakin tawxiidka ka aqbalayna anagu ah, bilqaada nagula soo carari hadaad ah, bilqaysato qamiis ximaad isku kaana taagto waxaan ku leenaha toobadkeenkaaga waa aqbalaynaa walaala soo dhowow laakiin bililqada reereebaad soo bilqaysatay ma aqbalayno lagaana aqbali maayo xag ula naqaaldahaya almihii marka wuxuu noqday nin islaamkiisu wanaagsan saxaabiya rageed ayuu noqday ayb kabacdina dee cumar baa maaa la u dhiibay ciraaq wuu dhiibay kabacdi waa laga qaaday cusmaan baa ku celiyey cali aduu ila maxali ka dhinta ree ciraaq bu aha marka ragee ilaahay caqli iyo masax u dhiibay ayuu ahaa w ayib ninkaa marka ninkaasoo amiira ayay qadfiyeen wey waxayna qadafkuna wuxuu ahaa qadaf min baab alqadaf maa min baabi shahaadu ahaa ma aha inay dhaheen abubakra iyo saddex nin oo kaleo isku hooye yihiin ayaa waxay deris la ahayn ninkan guribay deris bay ahaayeen maalin daba hadda dhulkoo iska kulaylo iska magaciisa guriga albaabku furan yahay daaqadu furan yihiin ayay waxay arkeen ninkan oo ilaan maaa la xarbinahayay arkeen islaantan ula xarbinahayana ayaga heblay dhaheen islaan ay ogyiin inuusan qabin adoonna u ahayn bay ahayd hawshbay afartood waay dhheen horta ninka heble ma niga hawshay markaa maxkamadda geeyeen maxkamadda markay geeyeen ayay saddex hawshi maxaa la yihahdaa isku meel bay mareen midna hawshibu ka hashkaday wuu baqay wuxuu yihi anugu de waa arkaaye in islaanta ma huba inay heble ahayd waxaa laga yaabaa laakiin waa ila arkay wax noocaasu galay waxaa la yidhaahdaa ma arkaayay inay labada qof sida boodayeen laakiin baal baal ku jiray ma arkayn warkaasu dambeey kii kale laakiin saddexdii kale isla meel bay mareen haddii marka ninka markhaatigii dhamaystiro ila afar baa la rabay soo ma aha saddexdii kale halkaas maxali laga tuuray wey waa la shaabuubay weeye oo abubakr uu ku jiro ragga kale ma saxaabay ahaayeen qaar maxaa la yidhahdaa saxaabo lagu tigay waa jira oo dood ka taagan tahay qaarna maxaa la inay saxaaba ahayn iyagu waa la hubaa wey maxaa la yidhahdaa waxaa ka mid a ninka la yihahda shubli baa ka mid a shubli maxaa la yidhahda ibnu macbad almuzani baa ka mid a ragga isku hooyeen kurtigooda ahaayeen wey cabd waa kamida waqiila ibn qulay raggaasa kami almuhim saasaa abubakr marka lagu jaldiyey saa lagu jeldiyey marka tii ayadahay maadaama jildi lagu dhuftay hee waxaa weeye oo loogu dhaftay daraaddeed in markhaatigii dhamaystirmi waaya xadiisiisa ma la tuuraya marwaad sheekh uu yiri cadaaladiis ma la tuuraya marka waa garatay maylata halkaas wax laga rabo wuxuu ku yidhi fa amaa abubakrat soomaha waman julida macahu iyo kuwii la jeliyay qisadoo haddaad de kutubu saxaaba halkaasaad ka raadinaysa ayoo faahfaahsan sida wax u dhaceen oo dhan halkaasaad ka raadinaysaa fi اlqadfi qadafku maaa l waxaa ka ficlinaya fi shahaada qadaf meesha waa ka ficlinaya in la yihahdo ila qadafku waxaa weeye nin inaad tirahdo hebel waa zinaysta hebel waa zaani inaad tirahdo taa weeye qadf wey laakiin tan maxay ahayd shahaada wey waxaan ka markhaati kacaynaba ninkaasuna islaanta la xarbinayo muusa qabin oy heble ahayd islaanta waliba magac dhabeen ila waa dad tirado ninku islaanta maasagaa qabay haddii lagu yiraahdo waxaa weeye haddee maa maadaa ka warqaba waxa wey waan ka warqaba heble inuusa qabin waan ka warqabaa hawsha waxa wey hawsha ka markhaati kaceen faina akhbaarahum raggan khabarkooda iyo tuqbal waa la aqbalhayaa marka fi اlqadf meeshuu jiray maaa shidaas waa ka fiicnaa in la yihahdo fi shahaada in la yihahdo ayaa ka fiicnaan lahayd marka faina akhbaarahum khabarkooda xadiista ay warinayaan tuqbal waa la aqbalayaa weeye waa la aqbalaya liannahum ayagu weeye waa kana u fiirin shiraas hadduu u qiil bixinaya hadduu ka warramaya sida shahaadada loo aqbalaayo aysan maxaa leeyahay nimankaa cadaaladuna aysan dhaawac u gaarin liannahum ayagu lam maxaa la yiraahdaa yukhrajuu halkan aniga ii qoran halkan saasaa noo qoran lam yukhriju laakiin nusakha kaloo kitaabka waxaa ku qoran liannahu ayagu lam yukhrijuu baa ku qoran racdoo la katiriyo lam yukhriju saasaana saxiixa we adabkusan hadii lagu wada masax maa wala nusakha kalaa saxiixa we liannahu ayagu qolada wuxuu xarakaysay baa qaladka iskale we liannahu lam yukhrijuu racda inaad hoos dhigbo liannahu lam yukhrijuu wey maysan soo saarin qowlkooda iyo maxaysan soo saarin hadalkooda iyo qowlkooda iyo markhaatigooda ma aysan soo saarin markhaatiga fula nimankii soomaa markhaatigooda maysan soo saarin makraj alqadafi makraj iyo ariiqo iyo qaab ay wax ku qadfinayeen oy dhaheen muqiila waa zani ma dhihin isagoo meel iska marayo laakiin markhaati maxaa weeye bal maxaa la yiraahdaa akhraju baa kutubta kale ku qoran akhrajuuhu baa ku qoran laakiin annaga hadda maxaa noo qoran bal maaa l karaju waay ku soo saareen wey karaju waxay ku soo saareen hadalkooda makraj shahaadati wey in la yirahdo mukhraj la yirahdo mukhraj shahaadati in la yirahdo bal in la yihah tusaale ahaan liannahum ayagu lam yukhrijuu kumay soo saarin mukhraj alqadaf in waa banaanta waxaa kaloo banaan in la yidhaha makhraj alqadaf in labadu waa ku bannaan tahay bal kharajuu way ku soo saareen weeye hadalkooda sharxa waxaa ku qoran markuu shilaasi halka maraya sharx waxaa ku qoran waxaa la yidhaahdaa liannahu lam e, yukhriju lqowla hadalka kuma isoo hadal ka soo baxay ooy dhaheen ninkan waxaasaan ku aragnay kuma isoo saarin weeye makraj alqadaf inay qadfeen oy dhaheen asagoo xaladhalay oo waxba aysan ku arag inay dhaheen waa zaani ma ah laakiin hawl ayagoo afar ay arkeen oy wada fiiriyeen oo daris la ahaayeen oo sawd maqleen oy fiiriyeen weeye hawsha ka marqaati kaceen weliba saddex isku waafaqeen markii mid walba meel meel la geeyo le seed waxu aragtay saddex waa isku waafaqeen wey isku sibay wax u sheegeen hawl adag wey marka hawl adag wey ayib bal maxaa la yidhahda kharaju way soo saareen wey alqawla hadalka way soo saareen iyo weer iyo markhaatiga way soo saareen makhraja shahaadati markhaati kacaya hawlay arkeen bay ku soo saareen wey laakiin niman dadka iska caaya oo qofkay arkaanba waa zaaniyada maya xashaba ka laaw saxaaba saas ma ahayni wey saxaaba saas ma ahayni ragga taabiciinta iyo ahlukhayrku saa ma ahayn weye wainamaa in kale maahn jaladahu wuu jaldiyey weeye cumaru radia alahu can cumar ibn khaaab baa ilaa amiiraha jeldiyey intuu uga yeeray ciraaq soo kaxeeyey oo yir madiine la geeyey kii amiirkaha ah laftiisa oo wax lagu qatay xilka horta uu ka wareejiyey markuu xil ka wareejiyey amiir kale waa magacaaba kabacdi buu ii warrama maxkamad mid walba meel buu geeyey muqiira waa isdifaacay ayagina maxaa la yihahdaa waa isdifaacaan wey kabacdi maxaa la nin baa meesha ka hashkadeeyey kabacdi saas rag lagu jeldiye ayb marka maaa ninka la yihah abubakr uu ku dhaaran jira ilaaha baan ku dhaartay inaan arkay iyo bahalku bahalka isagoo ku jira wy ilahay baana la hortegaya dib xataa markii la jeldiy jiraa ka yaabin ilah baan ku dhaartay isagoo ku jira arkay wainamaa jaladan waa jeldiyey cumar radi allahu canhu waa jeldiyey wey biijtihaadi dadaal waata maaa layaha dadaal ijtihaadku muxuu yahay dee aayad qur'aana mar haddaan maxaa layaha nisaabka uusan dhammaystirmin meeshiina zina ay timid hee maxaa la rabaa de waa in maxaa la yihaahdaa mar haddii shahaada dhamaysi afarta dhamaystirma weydi raggi waa in la jeldiyo wey raggi waa in la jeldiyo saasay noqonaysaa oo falam maxaa leeyahay yejus ma banaanin buu yiri sheekhu falam yejus ma banaanin an yaqdaxa inuu dhaawaco bidaalika hawshaa in lagu dhaawaco fii cadaalatihim jeldintaa la jeldiyey oo hawshaa ay markhaati kaceen min baab e, shahaada ah cadaaladoodii in lagu dhaawaco ma banaano wey falam yejus ma banaan an yuqdaxa in lagu dhaawaco wey an yaqdaxa inuu dhaawaca dhe bidaalika hawshaas ama an yuqdaxa in lagu dhaawaco lidaalika hawsha ayada fii cadaalatin cadaaladood in lagu dhaawaco ma banaana oo walam yuradda lamana naqin weeyo oo lama radin oo culammada islaamku ma radin khabarahum khabarkoodii xadiistay riwaayaadka ay warinayaan saxaabo iyo muslimiin iyo a'immadu ma naqin ee way qaateen waa lagu dhaqmeen wey xadiista maxaa la yidhi abubakr maxaa la saxiixaynkii sunanta ka bixi boqolaal wey cidaasay ka badan tahay ah, qof muslim ka istaagayna ma jiro wey marka ahlulbidac warkooda iska turi muctasilow fasl wuxuu ku yihi sheeku wain kaanuu hadduu yahay wy qaybtii labaad wey meeshaan qaybta labaad waa iska yidhi qaybta labaad wain kaana hadduu qaybta labaad maxay tahay hadduu yahay min fisqi iyo diin la-aan iyo lagu yaqaano khayrlaawo uu yahay wain kaana macluuman fisqi fisqi hadduu lagu yaqaano lam yuqbal lama aqbalaayo khabarahu khabarkiisa la aqbali maayo lam yuqbal khabarahu khabarkiisa lama aqbalayo ninka fisqi lagu yaqaan diin darre lagu yaqaano cadaalad xumo lagu yaqaan khabarkiisa eh, warkiisa la aqbali maayo sawaa'an waxaa siman kaana ahaaya fisquhu fisqigiisu ahaaya oo ku sugnaaya bita'wiilin u wax ta'wiilsaday sida xoogaa tawiiliya aayad quraan iyo xadiis wax ijtihaad isugu kaana dayday ayuu hawl bidcaaha weyn buu dhex fadhiistay laakiin tawiilkaa la soco waa tawiil hayru saaiqa wey waa tawiil aan meeshiisi dhicin wey ah, xabad aan meesheedii dhicin wey meel cilaab ku caamiyo tawiil hayru saaiq ayb aw bikayri taawiil ama taawiil la-aanbuba waxaa la yidhahdaa he iyuu fisqi ku dhacay oo macaasi iyo dunuub la ogyaha isaguna ogyaha dadka la og yihiin ayuu isaga dhacay weya lama aqbalay bur shiraazi wey shiraazi warkaasu ku yiri laakiin tafaasiil baa ku jirta wey tafaasiil ayaa ku jirta meelaha qaarkood wa qaala bacduhu maxaa lay mutakalimiin mutakalimiinta qaybo ka mida ah qolada maxaa lay caqaa'idkiiya ka hadashay usuul fiqigana ku lug leh ayaa wuxuu yiri waxay dhaheen yuqbalu waa la aqbalayaa alfaasiqu bita'wiili waa la aqbalaya khabarkiisa weeye idaa kaana hadduu yahay amiinan mid amiina fii diini diinta aaminko ninka ugu yaqaano hadduu yahay laakiin ta'wiil ugu dhacay bidac ugu dhacay tawiil daraaddeed waxay dhaheen waa la aqbalaya khabarkiisa warku wariy waa warin waa aqbalayna warkaasay dhaheen warka asaga ayay la yimaado lann waay dhhen ninka asaga beentu inay tahay xaaraan buu arkaa waxaan maxaa leeya bidaca uu ku dhacayna ta'wiil iyo ismoodsiis ayaa u geeye weeye ah, waa jira marka masala iyada waa jirta culmo badan oo qaba waa jira shinaas u sheego laakin asaga ma yeeli doono asagaa tuuri doona idaa kaana amiinan hadduu yahay weeye fii diini diinta nin aamin ku a ah xata alkaafira bay xata alkaafira ninka tawiil maxaa layaa ku dhacay tawiilkiina lagu gaala xukumay e oo tawiil intuu ku dhacay tawiilkaas aan loogu cududaarina gaalnimo ku gaarta bay dhaheen xataa waa aqbalaynaa tawiilkiisa wey riwaayaadka qaar nuska qaar waxaa ku qoran kitaabka xata kufaar maxaa la kufaara ayaa ku qoran hadda annaga xata alkaafir baa noo qoran laakiin nuska qaybo kamid ah waxaa ku qoran xata kufaara baa ku qoran ayb marka waxay dhaheen xataa midkii inta ku dhacay tawiil sameeyey oo gaalnimo ku dhaco lagu gaalnimo xukumay e oo tawiilku gaalnimaha ku geeye waa wa aqbalayna warkaas ay la yimaadeen marka warka war sax maaha warkaas sax maaha haddii tawiilka lagu takfiir xukumo oo gaalnimo lagugu xukumo khabarkaaga xaggee laga aqbalay oo la tuuraya wuxuu yii wadaliilu daliilku waxaa weye xujadii gartu waxaa weeye warkaa inuu baatil yahay ay sheegeen mutakalimiintii war u radiye calaa maa qulnaahu annagu warkii aan niri waxaa weeye oo faasi qabarkiisi warkiisi iyo xadiiska inaan la aqbalayn qowlu caza wajalla weeye in jaa'akum faasiq binabayn fatabayanu fi riwaayat a fi qira'ati اlأkhraa fasatabatu sugta iska suga fasatabatu sugow in jaaءakum hadduu inii yimaado faasiqun mid faasiqo hadduu inii bikhabar binabain bikhabar in war in la yimaado war inii sheego fatabayanu caddaysta ha degdegina wey saasuu ilaahay yiri wey oo walam yufariq alla ma kala geynin buu ku yiri aayadda see loo deliisanayaa walam yufariq illahu caza wajal ilahay ma kala geyn buu ku yiri faasiqa ta'wiishaday wax iyo midkaan wax ta'wiishan ilaahay nooma kala qaadina muxuu nagu yidhi in jaa'akum faasiqun binabayn fatabayan ilah nagu yidhi idin waxaa rabtaa inaad tirahdaan haadaa ta'wiilu maxaa la yidhaahdaa ii sheeg biladilla mutaawil weeye wahada mutaawil he maxaa la yidhaahdaa faasiq bitawiil wahada ta'wiil maxaa la yidhahda mutaawil maxaa la yidhahda faasiq maad rabtaa hawl hataa inuu ka gelaysaa ilaa hadalka horaa wuxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa hadalka horaa muxuu ahaa waqaala bacd mutakallimin yuqbalu maxaa la yidhahdaa faasiq bitawiil in kaana aamiina tidini marka hadduusan biduuni tawiil uusan ahayn ma aqbalayna iraan faasika inay ku dhahaan laakiin kii tawiil ah oo aamin afidiisa waa aqbalaynaa bay dhaheen soomaa shiraas wuxuu ku yuri walam yufariq walam yufariq illahu caza wajal ma kala geyni faasiq oo dhan midka maxaa la yihahda mutaawil maxaa la yihahdaa oo diintiisa maxaa la yihahda amiinka iyo midkaan ahayn ilahay ma kala geyn waa isa tuuraynaa waliannahu wuxuu ku yihi amar iyo shani idaa lam idaa lam yukhriju hadduusan ka saarin atawiilu tawiilku hadduusan ka saarin can kownihi ahaashihiisa kaafiran uu yahay xor halkaa inuu ku yidhaahdo hadduu intuu wax ta'wiilsado uu gaalnimo ku dhaco tawiilku gaalnimadi ma ka celinaya ninba intuu wax isku xerxeray oo xanje iyo suuf isku guntay hee yuu gaalnimo dhex fariis waxbaan ta'wiilsaday oo alla xukuma gaalnimaa lagu xukuma tawiilkan uu wax tawiilsaday gaalnimada ma ka difaacaya maya wey wuxuu leeya hadduusan marka tawiilkuusan gaalnimo ka difaacayn kadaalika fisqa hadduu ku dhaco tawiilku wax tawiilsada ka difaaci maayo gaalnimo ninkii tawiil ninkii maxaa la yidhaha tawiilkiisu gaalnimo u geeyo tawiilkiisu waxba u tari maayo waa gaal wey haye fisqi tawiilkiisu ninku fisqi u geeyo waa faasiq wey waxna u tari maayo tawiilku warka waa garata meelada halkaasu shiraas wax u wadaa wey waa saxayn ولأنه إذا لم يخرج تأويل تأويل لم يخرجه هدوسا كسار التأويل وحو تأويل شيء كما can kowni aashasia kaafiran u kama saarin wey kaafirnimada waa lagu xukumaya wuxuu tawiishada waxba u anfici baa lagu xukumay wey aw faasiqan maxaa leeyahy ta'wiilkiisu ka saari maayo faasiqan wey ah, aw faasiqan inuu faasiqa ka saari maayo ayib sidoo kale tawiil wax u fisqi buu ku dhacay fisqigiisu ma tawiilkiisu fisqi ka saari maayo wey lam yukhriju kama saarahaya buu ku yihi tawiilku lam yukhriju ka saari maayo tawiilku wey an yakuuna inuu ahaado marduud alkhabari khabarkiisa mid la naqaayo oo la tuurayo oo la celinayo inuu yahay ka saari mahayo ah. mar haddii tawiilku faasiqnimo kaa difaaci waayey adgu waasi ugu xukumay khabarkaaga in la celiyana maxaa la tawiilku maaa la kuu banay mahayo ah, lam yurijhu eh, qofkii maa wa tawiilsan tawiilka hawe amiilka tawiilka loo rifaacaya lam yukhrijhu tawiil ka saari maayo an yakuuna inuu ahaado marduuda alkhabari khabarkiisa mid la naqahayo oo la tuurayo wejiga looga dhufanayo radi baa lagu samaynaya radi ayaa lagu samaynaya marka shiraasi wuxuu ku yidhi tawiilku ama gaalnimaha kuu geeye ama fisqiga kuu geeye khabarkaaga waa la tuuraya waxna kua anfici maayo tawiilku wey agga u tuurbugoy qaybta saddexaad mar waa inu ka hadlo iska dhib yar laba sadar ah wuxuu lika fasl faidaa kaana majhuula alxaal xaaladiisa haddaanaan garanaynin cadaalad iyo fisqi midna kuma hayno ma garayno ninka xaaladiisa idaa kaana majhuula alxaal lam yubal la abali maayo lam yubal kabar w kabarkiisa la abali maayo lam yubal ee lam yuqbal khabaru kabarkiisa la aqbali maayo wey xataa tahbuta intay ka sugnaanayso cadaalatuhu cadaaladiisu intay ka sugnaanayso kabarkiisa la aqbali maayo mawquuf wey waa la istaajinaya ah, wa qaala asxaabu aba xaniifa waxay dhaheen raximah llah yuqbalu waa la aqbalhayaa bay xidhan khabarkiisa waa aqbalaynaa ninkan waa qof muslima oo mastuura ah, xaawoy soo qof muslima maaha annagu ma garanayno asalkaasaan ku wadaynaayo khabarkiisa warkiisa waa aqbalaynaa laakiin shiraasi waa kaa diiday shiraasi baana ku saxan wey shiraasi baa ku saxan wadaliilu bukuyy calaa maa qulnaahu wix aan ku wey waxaa daliila oo ah majhuululxaal laa yuqbalu khabaruhu wey xataa tasbuta cadaalatuhu waxa daliilka waxaa weeye ana kula khabarin khabar kaste oo lam yuqbal aan laga aqbalin min alfaasiqi qofka faasiqa war faasiq inaan khabar laga aqbalin soo ma ogolin hawa ogolnahay wey lam yuqbal laga aqbali maayo buu ku yidhi min majhuuli cadaalati kan cadaaladisa majhuulka tahay laga aqbali maayo kahahaadati markhaatigaana kuugu daliilo kahahaadati ay ka mil shahaadati oo kale war qofkaan cadaaladiisa la garanayn oo muslimkaa weeye markhaatigiisa hadduu maxkamadda yimaado ma la aqbalahaya maya bay dheheen haddaan kaa la aqbalayn qofka muslimkaa oo majhuul cadaala hadduu khabar noo wariyo laa naqbal asaguna w maxay kala duwan yihin hada diin wa hada diin labada ag kala duwan yihin male marka wuxuu ku yihi qaala daliilu calaa maa qulnaa waxaan waaa daliila inaan la aqbalayn majhuul xaalka khabarkiisa inaan la aqbalayn ana kula khabarin khabarkas iyo warkas iyo xadiiskas oo lam yuqbal aan laga aqbalin min afaasiq min alfaasiq qofka faasiqa lam yuqbal sidoo kale laga aqbali maayo min majhuul cadaala kay cadaaladiisu majhuul tahay oo la gelin asna laga aqbali maayo oo labadu maxay wada wadaagaan labadu maxay wadaagaan cadam alcadaala sheekh cadam alcadaala labadu waxay wadaagaan faasiq wuxuu waayey shardi ah alcadaala haye majhuul xaalna muxuu waayey cadaalu waay isna lama garanayo cadaalna kuwaana fiskana kuma hayno kashahaadati waa sida shahaadadoo kale weeye sidaan shahaado markhaati loo aqbalinaya ilaa cadaaladiisa qaadigu meel ku qoro oo hubsado kana waxaa weye khabarkiisa iyo xadiiskiisa iyo riwaayadiisa laa yuqbal buu ku yihi sheekhu weeye saasaana saxiix hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcalaa alihi wasxaabi ajmaciin